بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد التدريب الثاني cashirkeennu wuxuu ka bilaabmayaa bogga saddex iyo toddobaatanaad bogga saddex iyo toddobaatanaad layliskiisa labaad ama nambarkiisa labaad ee su-aalaha ijcal waxaad ka yeeshaa alisticaaraad atabiciya alaatiya isticaarooyinkan tabiciyadee soo socda asliya ayaad ka yeelaysaa gabayga macnihiisa aynu eegna markaa in amdarad caynaaya saxan facan bawaariqin fii mafriqin talmacu in amtarad haddii ay da'aan caynaaya labadayda indhood hadday da'aan saxan iyagoo shubaya sida roobka fa can bawaariqin kuwa hilaacaya sababtii ayay la ilmeeyeen fii mafriqin madaxa bedhtankiisa ka hilaacayoo talmac halkaa ka ifaya haddaba bawaariqdu waxay ahaan jireen hilaaca ama iftiinka fii mafriqina waxa weeye halka timaha lagu kala sooro ama madaxa birtankiisa barta timaha lagu kala leexiyo ee lagu kala sooco ayaa loo yaqaanaa mafriq wuxuu yidhi in amdarad haddii ay da-aan caynaaya labadayda indhood saxan ay shubaan sida roobka fa can bawaariq kuwa iftiimaya weeyi sababtu oo talmacu ka ifaya fi mafriqin madaxa birtinkiisa talmacu baa la soo qadimayaayoo fii mafriqinta laga soo qadimayaa xaqiiq haddii lagu yidhaha ka dhig asliyana halkaad in amdarad ka leedahay amdaradan unbaad ismi ka dhigi in nazala almataru uunbaad odhan amdaradaa ficilka oo ismi noqotaa asliya isticaarada ka dhigaysaa matar unbaad halkaa odhan amdaradii unbaad matar odhan matarna waa ismi waa masder weeyaan alla kolkaad madar tidhaa isticaaradii tabiciyenimadii way ka bixiyo oo asliyay kuu in amdarad haddii ay da'aan caynaaya labadayda indhood hadday da'aan saxan iyaga oo shubaya fa cambawaariqin kuwa hilaacay fii mafriqin madaxa barhtankiisa talmac ka ifay sababtii bay indhahaygula ilmeeyeen waa ciro ciraan isku arkay buu leeyay haddaan ilmeeyo waa haddii madaxayga hilaacu ka baxay kolkaa madaxa bertankiisa waxaan ka hilaacaya waa ciro waa hadday cira igu soo dhigtay buu leeyahay markaasaan ilmaynaya ina tabaacuda laa yaduru idaa taqaarabat alquluub ninkanina wuxuu leeyahay hadii dadku iyo ummaddu ay kala fogaato jir laakiin qalbi ahaan ay isku dhowdahay kala fogaanshahaasi dhibaato ma leh ina tabaacuda kala fogaanshuhu laa yaduru dhibaato ma keenayo idaa taqaarabad markay isku soo dhowaato alquluubu quluubtu hadday quluubtu isjeceshahay jidhku haba kala fogaade e kala fogaanshahaasi dhibaato ma leh inna tabaacuda kala fogaanshuhu laa yaduru wax dhib a ah male oo ma dhibayo idaa taqaarabat alquluubu quluubtu markay isku dhowdahay ama ay tahay mid isku soo dhowaatay waad la socotaa halkaana taqaarabadunbaad ismi u bedeli doontaa kadibna waxba ma samaynayo ama yaduru lafteedana waad u bedeli kartaa ismi asliyay kuu noqonaysaa markaa wa qaala ibnu lmuctaz wuxuu yidhi nin ibnulmuctaz la odhan jirayna yasifu saxaabatan daruur isagoo tilmaamaya yasif wuxuu sifaynayey saxaabatan daruur daruur buu ka hadal is yidhi baakiyatun yadxaku mawsuulatun bilardi murkhaatu dunubi buu yidhi baakiyatun way ilmaynaysaa buu yidhi way ooyeysaa un daruurtani yadxaku fiihaa waxaa ka dhex qoslayaa barquha hilaa ceegiina uu ka dhex qoslayaa buu yidhi mawsuulatun waxaa lala xidhiidhiyey bilardi dhulka ayaa lala xidhiidhiyeyoo xidhiidh baa dhulka ka dhexeeya dee wayba ku da'aysaa dhulkii murkhaatu dunubi xadhkaheegiina waa la soo raariciyey oo dhulkaa loo soo dhoweeyey xagga dhulkaa loo soo jiiday daruurtaa ninka gabayaaga ee daruurta ka hadlaya horta kow daruurtii inay ooyeysa ayuu sheegay oohinta wuxuu uga nisbeeyey biyaha ka yaacaya ilan oohintuba waa biyo une biyo ka daa qofka eh wuxuu sheegay hilaacu inuu qoslayo yadxaku fiiha albarqu hilaac baa ka dhex qoslaya buu yidhi hilaaca qosalka wuxuu ugu tilmaamay waxa weeyaan eh, dee qosalkuna waa caddaan qofka ilkihiisiibaa muuqanaya hilaacuna waa cadaan mawsuulatun ardi dhulkay xidhiidh la leedahay buu yidhiyo siday dhulka xidhiidh ula leedahay waxa wey de ku da'aysaaba oo daruurtana biyaheegiibaa dhulka yaacaya murkhaatu dunub buu dunubku waxa weeye khaymadaha iyo taandhooyinka xadhkaha lagu xidhxidho ayaa dunub la yidhaahdaa kolkaa waa murkhaato oo daruurtan waxaad moodaa xadhka yare inay ka wada laadlaadaan ishan biyahee ka yaacaysae dhulka haysata ayuu xadhi ka dhigayaa markaa biyaha yare ka yaacaya dhulka gaadhaya xai ka dhigaya kolka xadhkaheegiibaa ayaa dhulka la gaadhsiiye oo hoos baa loo jiidayaa buu ku yidhi daruurta inta badan daruur markay do-ayaan way ka dhow yihiin kuwa kale sidaynu ognahay baakiyatun waa mid ooyeysa yadxaku fiiha waxaa ka dhex qoslaya yadxaku fiiha waxaa ka dhex qoslaya barquhaa hilaaceegiibaa ka dhex qoslaya mawsuulatun waana lala xidhiidhiyey bilardi dhulka ayaa lala xidhiidhiyey murkhaatu dunubi xadhkaheegiina hoos baa loo soo raariciyeyo xagga dhulka ayaabad moodaa in loo soo jiidaya buu ku yidhi yadxaku iyo waa bedeli karaysaa markaa hilaaca qoslaya buu ku yidhi waa kor haddii yadxaku hilaaci uu ka dhigay baakiyatu lafteedu dee waa mushtaq isticaarada ku jirta ilan daruurtu ma ooyeyse way da'aysaaye naazila bay ahayd kolkaa bukaa haddi u bedeshood isminimo u qaadato halkii baakiya ay ka ahayd bukaa aad u bedesho yadxaku halkay ka ahayd dixki haddii u bedesho ood isminimo qaadato isticaaradii tabiciyinimadii way ka bixiyo asliyay kuu noqoni ijcal waxaad ka yeeshaa alisticaaraat alsliya isticaaraadka asalka asliyada loo yaqaano tabiciyatan fii maa yaati sharu naasi dadka waxa ugu shar badan man yardaa qofka ku raalli noqda bihadmi diinihi diintiisa inuu dumiyo libinaai dunyaahu adduunyadiisa isagoo dhisaya insaan waxaa ugu shar badan qofka ku qanca ama ku raali noqda in diintiisa uu dumiyo si uu adduunyadiisa u dhiso horta insaankaasaa ugu liitaa haddaba waxaa lagaa doonayaa halkaa bihadmi diinihi lagu yihi kelmaddaa hadmiya ilain diinta lama dumiyo guri maahee kelmaddaa hadmiya waa isticaaro asliyaa ku jirta siday libinaai dunyaahu adduunyadu maqasri baa la dhisayo kolkaa libinaa iyo lihadmi bihadmi labadaas isticaara asliya ku jira ficiluunu bedel si ay tabiciye noqoto sharu naasi man yarda an yahdima diinahu liyabniya dunyaahu liyabniya dunyaahu isticaaradii tabiiciya ku noqonaysaa markaa kitaabku kolley waa kaaga shaqeeyay isaga laftiisu shiraau nufuusi dadka naftoodo la iibsado bilixsaani sama lagu iibsado ayaa khayrun ka qaalisan ama ka khayr badan min baycihaa in la iibiyo bilcudwaani cadaawad lagu iibiyo macna in dadka lala colloobo oo collaytan la gashado waxa ka wanaagsan in insaanka la soo dhoweeyo oo welibana waxqabad aad ku soo dhowaysato oo hadduu cadow kuu ahaa aad wax siin iyo ixsaan aad u bilowdo si qofkii uu u noqdo qof kuu soo dhowaaday shiraau nufuusi nafafka oo la iibsado bilixsaani ixsaan lagu iibsado ayaa khayrun ka khayr badan min bayciha iyagoo la iibiyo bilcudwaani collaytan lagu iibsiyo haddaba shiraaga iyo bayca labadaa erey labada erey ba isticaara asliya ku jirtaa sidee baa tabiiciyo uga dhigi shiraa dee ficil mudaaric inu bedelo labadaba labadaba ficil mudaaricun baad u bedelanaysaa an yashra almaru annufuusa bilixsaani ama an yashtariya almaru an yshtariya almaru annufuusa bilixsaani khayru min an yabiicahaa bilcudwaan isticaaradii maxay ku noqotay markaa tabiciyay ku noqotay hadday ficilba loo bedelay ina khawd almari qofka oo dhex gala fii maa laa yacniihi waxaan waxba faa'iido u lahayn wa firaarahu iyo isagoo ka carara min alxaqi xaqa ka carara waa min asbaabi cisaarihi asbaabta keensata qofkaasi inuu siibto ama inuu kufo oo xaqa ka siibto hadduu qofku markasta kasta waxaan waxba uga shan iyo toban aha inuu galo xaqa iyo wanaaggana uu ka cararo waa astaamaha siibashada ina khawda almari qofka oo dhumbada ama dhex gala fii maa laa yacniihi waxaan faa'iido u lahayn wa firaarahu iyo isagoo ka baxsada min alxaqi xaqa ka baxsada waa min asbaabi ciaarihi asbaabta lagu garanayo qofkani inuu siibanayo khawd iyo firaar baynu haynaaye khawdka waa inaad u bedeshaa ficil si uu kuugu noqdo isticaara tabaciya si uu kuugu noqdo an yakuuda almar'u fi ma laa yacniihi wa an yafirahu min alxaqi min asbaabi ciaarihi an yafirahuda dambe haddaad doonto sideedaad u qaadan yakuuda unbaa muhiima inaad u bedelato khayru xiilatin xeelad waxa ugu khayr badan lishabaabi dhallinyartu ay sameeyaan kabxu nafsi nafta oo la jebiyo cinda jumuuxihaa markay madaxadayg samayso in nafta la qabto ayaa ugu wanaagsan markay naftu madaxadayg samayso khayru xiilatin xeelad waxa ugu wanaagsan lishabaabi dadka da'yartaa ama dhallinyarta kabxu nafsi nafta oo la qabto ama la jebiyo cinda jumuuxihaa madax adayg markay samaysay xumaha ku madax adaygayso kolka kabxi iyo jumuux labadaa unbaad ficil u bedeli isticaaradu tabiciya kuu noqoni kabxi iyo jumuux labadaa unbaad u bedelanaysaa maxay isticaaraad u kabxiga waxaa loo isticmaalaa tusaale ahaan oo kale xata gaadhiga markan biriiga kale aad ku qabanayso kabxiga waad u isticmaali kartaa jumuuxu waxa weeye oo loo isticmaali jiray faraska markuu xakamuhuba qaban waayo waa gaadhiga markaad biriigaba kala adahay naftaada haddaad meela doonayso inaad istaagto ay naftaadii kuugu joogsan weydo markaasuu ku leeyay kolkaa jumuux waa madax adayg weeyaan marka madax adayg baa soomaaliga lo odhan jiray madax adayg qofku haduu sameeyo ama naftu ay samayso kabxi waa inaad ku samaysaa adna layliska afraad adigaa lagaa codsanayaa inaad tusaalayaal keento lix ka kooban haati waxaad keentaa sita isticaaraatin lix isticaaro minhaa waxaa ka mida alaau asliyatin saddex wada wa alaau tabiciyatin iyo saddex wada tabiciyaa kitaabkeennu wuu kuu keenay lixda laftoodaba wuu kuu keenaye halkan dee waktiguun maaha inaan iskaga lumino kol hadduu kaaga shaqeeye soo xifdiyo isku day inaad soo bedbedesho intuu keenay un hakeenin keenin waa khalad inaad intuu keenay keento intuu keenay un haddaad keento dee wax rag hore ka shaqeeyeen baad adna ka daba shaqaynaysaa wax ku soo kordhiyo markaad fahanto intanuu keenay adiguna isku day inaad in kaloo intaa lamida aad keeni karto isku day ishrax qowla saryi rafaafi wasfi duulaab duulaab buu doonayaa inuu tilmaamo wabayin caddee maa fiihi waxaa ku jiro min isticaaraatin isticaarooyina duulaabku waxa weeye bahal yaroo maalin horeynu soo marnaye ceelasha marka laga dhaaminayo laba geed baa hareeraha lagaga taagaa bir yaroo isku tallowana waa la duldhigaa cajalado yaryar baa halkaa la saartaa cajaladahaasaa laba waadaanood lagu xidhaayo laba xadhigoo isku yaala u hayo marka taan la soo jiidayana waadaantaa kalaa ceelka sii gasha oo biyihii sii qaada marka tan kale la soo jiidayana tii kalaa ayaa ayaa sii gelaysa kolkaa duulaabku waa kaa ba halkaa waadaanada yar labada waadaanood ay isdhaafayaan kaa ayaa duulaab la yidhaahdaa wuxuu yidhi markaa fa min jinaanin turiika fi gayri ibbaanihi wlmaaa munsakiban kaana duulabaha id ana muqtaribun na'a faxanna ilaa awطaanihi طaraban bakin idaa caqa zahra rawdi waaliduhu min alhamaami gadaa fiihi aban xadiba mushamirun fii masiirin laysa yubciduhu can ilmaxalli walaa yubdii lahu tacaban maa zaala yadlubu rifda albaxri mujtahidan lilberi xata irtada annuwaara wlcushaba duulaabkiibuu ka hadlayaa baa'iyuu kaga hadlay qasiidadan baa'iya la yidhaahdaa oo waa qasiide baa'iye ah famin jinaanin turika nawra mubtasiman fi gayri ibaanihi walmaa munsakibaan kaana duulabaha id ana muqtaribuun naafaxaana ilaa awdaanihi darabaan bakin idaa caqa zahra rawdi waaliduhu min alghamaami hadafihi aban xadibaan mushamiruun fii masiirin laysa yubciduhu can ilmaxaali walaa yubdii lahu tacabaan mazaalayaan ulubu rifdalbaxri mujtahidan lilbiri xatartada nuwaara waalcushaba fa min jinaanin beero beero ayaan kaaga warramayaa buu yidhi beere xaggood fa min jinaanin beere xaggood beeraha oo turiika kutusaya annawra ubaxa oo mubtasiman dhoolla caddaynaya waa beero kutusaya ubax yaroo wada dhoolla caddaynaya buu ku yidhi nawr haddii nuunka la fadxiyo waa ubaxa haddii nuunka la godona waa iftiinka fa min jinaanin beere xaggood beeraha oo turiika kutusaya annawra ubaxa mubtasiman isagoo dhoolla caddaynaya fii hayri ibbaanihi wakhtigiisii wakhti aan ahayn buuna dhoolla caddaynaya walmaaa biyihiina munsakiban way da'ayaanba beerahaa yaroo kutusaya buu ku leeyahay ubax yaroo wada qoslaya oo fii hayri ibbaanihi wakhtiguu ubuxu bixi jirayba mayna bixin oo talow eeg ibbaan ereyga ibbaan ah af carabiga waxa laga yaaba qofka inay qariib ku tahay waa run waa kelmaduuna arki jirin ibaan ibaan wax kale ma aha waa waqti uun fii ayri ibaanihi fii ayri waqtihi weeyaan fii ayri waqti waqtigii ubaxa uu bixi jirayba ubaxani ma bixin waayo ubaxu wuxuu baxaa markuu ubaxani roobe ma da'aye maxaa bixiyey dee waxaa bixiyey bahalkan duulaabkan uu tilmaamayo ceelkana biyo soo saaray ceelkana sida roobka u da'ay markaa fa jinaanin beere xaggood beeraha oo turiika ku tusaysa annawra ubax ku tusaysa ubaxa oo mubtasiman xaale uu yahay mid dhoolla caddaynaya ubaxaasi fii hayri ibaanihi wakhtigiisii wakhti aan ahayn ayuuna ubaxaasi dhoolla caddaynayaa walmaaa biyuhuna munsakiban way ku dulda-ayaanba way ku dul horeenba biyihii oo ceelkii ay ka qaadanaya kaana duulaabaha duulaabkan waxaa la moodaa id ana muqtaribun nin qariib ihi naa inuu fogaaday nin qariibihii inuu fogaaday waa qariibu reerkoogiiyo dalkiisiibuu ka tegey faxanna wuxuu u soo taahay ilaa awtaanihi wadanadiisii daraban isagoo aad iyo aad u mirqaansan wadankiisii mirqaankana waa la yidhaha warwarkana waa la yidhaha isagoo warwarsan badha imika daraban isagoo warwarsan baakim wuuba ilmaynayaaba baakim wuxuu ilmeeyaa duulaabkani idaa caqa markuu caaq noqdo zahra rawdi beeraha ubaxa waaliduhu waalidkiisii min alhamaami xagga daruurihii markuu caaq noqdo daruurtu markay ku di'i weydo ee daruurtu ay caaq noqoto unbuu bahalka ceelkan yidhi ku da'aa beerta buu ku mar alla markay beertani bilaabiya noqoto ee daruurtii ay ku di'i weydo ayuu duulaabku ku da'aa ninka qariibkaa wuxuu uga egaysiinayaa qofka qariibkii markuu waddankiisa ka fogaado ka fogaado dee safar buu galay duulaabkan laftiisu safar buu ku jiraayo labadan waadaanoodee isdhaafaya miyaadan arkayn way socdaanuune way socdaanuun labadan waadaanood kolka waa nin socdo oo kale taahan uu samaynayo ninka musaafirka ee qariibkiihina labada waadaanoodba cod yar bay sameeyaan xadhigoogu jiiq buu yidhahdaa marka la soo jiidayo kolkaa jiiqdan yareed ka maqlaysa waa ninkii qariibka ahaa ee oo kale buu ku kaana duulaabahaa duulaabkeegu id ana muqtaribun min qariibihi oo na aa fogaaday oo faxanna ilaa awtaanihi waddannadiisa u soo taahay daraban warwar aawadii ugu soo taahay baakin baabad mooddaa inuu ilmaynayo idaa caqa markuu caaq noqdo zahra rawdi beeraha ubaxa ah waaliduhu waalidkiisu markuu caaq ku noqdo min alghamaami xagga daruurahana uu caaq kaga noqdo hadaa fiihi wuxuu noqonayaa aban aabbo ayuu noqon aabbaha oo xadiba naxariis badan aabba aad iyo aad u naxariis badan ayuu noqonayaa buu ku yidhi mar alla marka beerahani uu dee caaq ku noqdo baalkaasi mushamirun wuu dadaalayaa waa duulaabka mushamirun wuu dadaalayaa fii masiirin socod buu ku dadaalayaa laysa yubciduhu ana fogaynaynin wuu socdaa haddana ma fogaanayo dee waxa weeye labadii waadaanoodee isdhaafaya way socdaan laakiin ma fogaanayaanoo meeshii ma dhaafayaan mushamirun wuu dadaalayaa fii masiirin socod buu ku dadaalayaa laysa yubciduhu ana fogaynaynin can ilmaxalli goobtuu joogay aan ka fogaynaynin walaa yubdii lahu ma muujinayo tacaban daal mana daalayo buu yidhi waadaantan daalna kama muuqdo wayna socotaayo ma nasanayso maa zaala kama zuulayo duulaabku yadlubu inuu codsado rifdalbaxri baddu inay wax siiso baddani waa ceelkanuu biyaha ka soo qaadayo mujtahidan isagoo dadaalaya lilberi beriga u dadaalayo dee beriga waraabinaya beeraha berigu waraabinaya xatartadaa ilaayuu markii dambe go' ka soo dhigto waa annuwaara ubixii iftiimayey iyo walcushaba cagaarkii meesha ka baxayba markii dambe ubax yar iyo wuxuu soo huwadayba baarihii berrigii ubax yar iyo cagaar bay wada yeesheenoo dee waa biyihii badnaa markay heleen ay ubax iyo cagaar heleen gabaygaa waan macnaynay kolkaa wixii ku jira isticaarooyin adaan kuu dhaafay insha alla cashirkan kale bal haddaan eegno taqsiimu listicaara isticaarada waa la qaybin ilaa murashaxatin mid murashaxo la yidhaa iyo wa mujaradatin mid mujarado la yidhaa wa mulaqa iyo mid mulaqa la yidhaha baa loo qaybin isticaarada saddexdaas aynoo qaybinaynaa waliba waxaad adaba halkan eegtaa horta isticaaradu hore waan idinku sheegayoo waxoogaabaa la moodaa ardayga inay kasoo yar taagan tahay meelo badan laakiin waxaan kuu sheegay isticaaradu dee kutub gaaray leedahe kanoo kale martibay ku tahay isticaarada waxaan idinku idhi war amaa mushabahaa la sheegaa amaa mushabahunbihigaa la sheegaa soo caynkaa ma ahayn mushabaha la sheego mushabahunbihiga la xadfo magaceega ayaa garanaya makniya haddii mushabahunbihiga la sheego mushabaha la xadfan ayaa garanaya musaraxa okay haddaba eeg culimo musaraxada yaa xadfan ar musaraxada yaa xadfan mushabbaha ayaa xadfan sax eh, makniyadana yaa xadfan mushabbahun bihiga waa si fiican si fiican baad halkaa uhaysiin waxaan eegayaa eegi doonaa haddii marka isticaaradu ay dhammaystirantay ama calqariinadeedna la keeno haddii la keeno laga soo daba tuuro shay mushabbahun bihiga sifo u ah mushabbahun bihigu sifo u leeyahon hadda qariinada ahayn mushabbahun bihigu sifo uu leeyahay haddii laga soo daba tuuro murashaxa loo yaqaanaa isticaaradaasi waa murashaxo sifo ayuu leeyahay haddii meesha la keeno mushabbahun bihiga sifo uu leeyahay mushabbuhu haddii la keenana mujaradaa la odhanayaa mujarado isticaarada waa mujarada waa sifo mushabbuhu leeyaha la keenay haddii labadaa sifo midkoodba meesha aan la keeninna mutlaqaa la odhanayaa haddii labada sifoba la wada keenana tacaaradaas matasaaqataa fatakunu isticaara mulaa haddii eeg la keeno mushabahun iyo mushabaha labadoodaba hadii la wada keeno waa tacaaradaa way iska hor imanayaan uma tasaaqadaa way isla dhacayaan maxaa soo hadhaya markaa mulaa ay noqonaysaa u fiirso waxaan ku idhi murashaxadu ereyga murashaxa waxaa loo yaqaanaa tarshiix buu ka yimido ilmaha yaree soo koraya naaska marka u horaysa mujaqa mujaqi kara markuu ilmuhu saa usoo dhacba naaska eeg waxoogaa waa la yar baraa saw waa korintaa baridaa yar wey waa xoojin ilmaha yar baa la xoojinayaa naaska lagu xoojinayaa kolkaa tarshiixu waxay ahayd kobcinta ilmaha yar la kobcinaya af carabiga iminkana waxaa looga jeedaa isticaaradii baa la kobcinayaayo mushabahun bihiga sifadiisii baa meesha la keenayaa tajriidku waa qaawin eg kolkaa kobcin waxa taa loogu magacaabay markaad tidhaa ninku waa libaax eed libaax ka dhigto eeg haddii mushabahun bihiga oo libaax ah la keeno mar labaad haddaan idhaa eeg nin baan ka hadlayaa la cali kolkaasaan idha ali eeg libaax inuu yahay baan sheegay waa libaax baan idhi sow libaaxba kama dhigin isticaaro markaan ka dhigayo haddaba haddaan magaca nin sifo ninku leeyahay keenana waan yar kala saaray ninkii libaaxii baan kala saaray oo libaax rasmiya ma noqon haddaan laakiin ka waran sifo libaaxu leeyahoo dambe aan keeno oon idhaa waa libaax cidiya waaweyn haddaan idhaa ka waran libaaxe eh? war miyaanan inuu libaax caadiya noqday kusii moodsiinin waa sidaa libaax baan ka dhigay markii hore haddana tilmaamihii libaaxi caadigu ahaabaaban ka daba keenayba oombiga tilmaamihiisiiya dee waa in la yidhahdo isticaaradaasi waa murashaxa waxa la xoojiyey ninka geesiga ah iyo libaaxu waxyaabihii ay iska shabahayeen baa la xoojiyey oojiyey oojiyey waa la soo koriyey sida ilmaha irnaaska loogu korinayey oo kale markaasaad odhanaysaa ninka waa inaad siisaa haddii libaaxaad ka dhigtay cidiyihii libaaxa iyo shaashkii libaaxa waxaad odhanaysaa zaaranii asadun lahu libad waxaa maanta isoo buuqday libaax raan leh ama shaash leh ayaa isoo buuqday warsaaranii asadun maad ku daysi lahu libad maxaad u tidhi shaash buu leeyahay dee waxaad ka dhigaysaa inuu ninnimadii dhaafayoo libaax halkaa taagan inuu noqday baad ka dhigaysaa libaax caadiya kolka waa tarshiix libaaxnimadii baad xoojisay waad fahanteen tajriidku waxa weeye ninku waa libaax markaad leedahood laakiin libaaxnimadaa daciifiso oo eeg tilmaan raggu uu leeyahay meesha aad keento zaaranii asadun shaaki silaax baan idhi war maanta saw ima soo buuqan libaax laakiin hub khatara sita war hubka ma libaaxa caadigaa sita mise geesiga kol hadaad hub wixii geesigu qaadanayayba meesha aad keentay inuuna libaaxa noqonin waad sheegtay kolkaa waa tajriid waad qaawisay waxaad yar kala saartay labadii shay aad isku midka ka dhigaysay baad kala saartay mulaqaduna waa inaad ka aamusto oo labada midnaba adan keenin hadaba lix isticaaraynu u baahannahay eeg murashaxada iyo mujaradada ah. iyo saddexdaas oo saddexduba musaraxa ah iyo saddexdaasoo saddexduba makniye ah ar maxay noqonayaan li haddaan tabiciya asliye kusii dhufta ka warran lixdaa maxay noqonayaan labiyo toban bay noqonayaan labiyo toban isticaaro waa bayska ugu hooseeya isticaarooyinka weeyi laakiin iminka bayska ma doonayo idinku inaad dhegatiin dee kutubtaan idinidha isticaara iskale kuwa in loo doontaa ka muhiimsan taqsiimu isticaara isticaarada ayaa la qaybinayaa ilaa murashaxa mid murashaxa la yidhahyoo la xoojiyey wa mujarada mid mujarado la yidhahyoo la qaawiyey wa mulaqa mid mulaqa la yidhahyoo laga aamusay ulaa'ika aladiina ishtarau dalaalata bilhudaa famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin ilaah baa aayad qur'aana ku yidhi subxaanahu wa tacaala ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa weeyaan ishtarow doortay addalaalata baadi ayay doorteen bilhudaa hanuun bayna ka doorteen famaa rabixat mayna macaashin tijaaratuhum ganacsigoogii ma macaashin markaa aayadda u fiirso ulaa'ika aladiina ishtarow dalaala iibsaday ha odhan waayo dee iibsadayda haddii aad tidhaahdo baadi bay iibsadeen su-aalun ku weydiini sayladda baadida laga iibsadaa halkay ku taallaabun baan ku odhan iyo sayladda hanuunku saylad yaroo hanuunka laga soo iibsado ka warran hadday jirto ma ynaan saaka ku wada kalaxneen waynu soo wada iibsan lahayn hadday jirto meel yaroo hanuunka iyo baadida lagu iibiyo oo lagud caadi loogu soo iibsado cayaana laakiin iminka ishtarowdan waxaa loo jeedaa waa isticaara oo ikhtaaru baa loo jeedaa ulaaika kuwaas waa dooran kartaa baadida iyo hanuunka waa la kala doortaa war dooro adoon sayla tegin meel la tegin baadida waa dooran kartaa yo waad qaadan kartaa hanuunkana waa dooran kartaa laakiin iibkii dee maaha taqaanay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeyaan ishtarow doortay adalaalata baadi ayay doorteen bilhudaa hanuun ayayna ka doorteen baadida ayay hanuun ka doorteen buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala haddaba eego isticaaradu halkay ku jirtaa ma kuu muuqataa waxay ku jirtaa halkee ishtarow sow maaha ku macneeyey doorashaan ku macneeyey sow maaha haddaba waxa mushabihihiga doorashada weeyi waxa mushabahun bihigihiina iibsiga weeyi yaa xadfan yaase sheegan war yaa xadfan doorashadaa xadfan yaana sheegan iibkii ishtirihii baa sheegan saankaa ma aha kolkaa isticaarada nimayna musaraxa ahayn kol haddii mushabahun bihigii sheegan yahay waa muaa haddana ficil bay gashay waa tabiiciy waa musaraxa tabiciyaa weeyi ma haysa eeg haddaba qariinadii me ikhtiyaarka iyo ishtiraha qariinadoodii ishtarowdan inaan looga jeedin iibe iminka doorasho looga jeedo waa adalaala jaclu dalaalati mafcuulan laha kelmadan dalaalaah ee mafcuulka looga dhigay ayaa daliil caddaynaya ah in in waxani uuna ahayn dee iisoo sheegeen iib inuuna ahayn ee uu yahay doorasho waxaad haddaba ardayow eegtaa ama aad si fiican u dheehataa ishtarow adalaala markaad ka hadlayso famaa rabixa daa dambe macaashku ma doorashada ayuu munaasib u yahay oo waa sifo doorashadu ay keensato macaashku mise waa iibka ayuu ku haboon yahay famaa rabixad yuu munaasib u yahay arma iibka mise waa doorashada waa iibka iibkuna muxuu ahaa ma mushabah bu ah mise mushabahun bihi mushabahunbihi bu haddii mushabahunbihiga sifo ku haboonba meesha la keeno maxaynu isku ogeyn waa maxay murashaxa kolkaa waa murashaxa ishtarawdii waa murashaxa maadaamo mushabahunbihigii iibka ahaa sifo ku haboonoo macaasha meesha la keenay isticaaradii murashaxay noqotay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeyaan ishtarow doortay adalaalata baadi bilhudaa hanuun ayay ka doorteen bilhudaa ba'da sababiyaha moodina badu sababiye ma maaha macnaha badu ay keentay af carabiga waa badan yahay waa bedeliyaa la yidhah bedeliyo kolkaa waa bedel huda hanuunka bedelkiisii ayay ka doorteen baadi ulaaika kuwaasi aladiina kuwa weeyaan ishtarow doortay addalaalata baadi ayay doorteen bilhudaa hanuunka bedelkiisii ayay baadi ka doorteen famaa rabixad mayna macaashin tijaaratuhum ganacsigoogii alla ilaaha ma macaashin qoladaasi mayna faa'iidin buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala wa qaala albuxturi nin buxturi lo odhan jiray baa yidhi yu'adduuna taxiyata min baciidin ilaa qamarin min aliiwaani baadi yu'adduuna waxay ka gutaan ataxiyata salaanta waxay ka gutaan min baciidin meel fog meel fog bay ka soo bixiyaan buu yidhi ilaa qamarin dayax bay salaamaan dayaxa oo baadin ka dul muuqda min aliiwaani iiwaanka ka dul muuqda iiwaan waa kursi kale waa guriga meesha yaree manasada ama kursigan aynu naqaanee loo dhigo dadka gaarka ah ama xafladeenanba markaynu naqaano arooska arooska kursigan gaarka ee la fadhiisiiyo oo kale kaasaa iiwaan la odhanayaa iiwaan yu-aduuna waxay gudanayaan ataxiyata salaan ayay gudanayaan min baciidin meel fog ayay ka gudanayaan ilaa qamarin dayax bayna u gudanayaan dayaxa oo baadin ka dul muuqda min aliiwaani iiwaanka iyo kursigaa yar ka dul muuqda haddaba arday waxaad eegtaa isticaaradu qamar bay ku jirtaa qamar mushabaha ma garanaysaa alrajul lmamduux baa mushabaha ninka la ammaanayo ayaa mushabaha yaa loo egaysiiyey oo mushabahunbihiya alqamarna waa mushabahunbihigii alqamar kolka alqamar markuu noqday mushabbahun bihi alqamar markuu noqday mushabbahun bihi alrajul lmamduuxna uu noqday mushabbah alqamarna uu mushabbahun bihi yahay mushabbihii baa la xadfay rajul lmamduuxa mushabbahun bihigii loo egaanaya qamarka ahaabaa la sheegay waxaaba la yidhi ninka ninkan la ammaanaya isagaaba dayaxa ila laba dayax baa jira dayax dadku yaqaaniin iyo dayaxayna dadku aada u aqoon dayaxay dadku yaqaaniin ka cirka ku yaalla weeye kayn dadku aadka u aqooninna waa nin dadka la jooga waa ninkan la ammaanayo isaga laftiisu dayax weeyaan dee magaca dayaxii wuu ka wada dhexeeya kolkaa dayaxa loo bixiyo ilaa qamarin ha la yidhahda markaa qamarin dayax ayay salaamaan baadin min aliiwaan isticaaradaasi ma makniya mise waa musaraxa war waa musaraxa welibana asliyaa sax eego mamduuxa ninka ninka iyo qamarka wax tilmaan midkood ku habboon baa meesha yaalla min aliiwaani baadin iiwaan waa kursi kursiga yar ma ninkaa la sharfinayaa loo dhigaa mise dayaxaa loo dhigaa ar loo dhigaa saw maa ninkuna muxuu hadalkan ka ahaa ma mushabah buu ka ahaa mise mushabahun bi mar haddii tilmaan mushabahu leeyahayba meesha la keeno isticaaradu maxay noqonaysay markaa mujaraday noqonaysay waa wa qaala tacaala allaa yidhi innaa anagu lamaa daqa almaau biyihii markay bateen ayaanu xamalnaakum idinku xambaarnay filjaariyati sabaysadii tii sabaynaysay biyaha dushooda filjaariya tii biyaha dushooda sabaynaysay ayaan idinku xambaarnay balaaqada qur-aankay kamid tahay inaan lagu odhan eh, inaan lagu odhan markab iyo safiina iyo mid toona inaan lagu odhan filjaariya baa lagu yihi jaariya waa balaaqada qur ku jirtaa maxaa talow fi safiina loo odhan waayo nabiyullaahi nuux ilaahay biyihii uu koonka keenay sida ay koonka u qarqiyeen ama ay u wada gaadheen ma wax markab iyo iyo ay ka bixi karaan iyo safiinadii toona awood ilaah eeg kolkaa markabka iyo safiinadu waxaynu ognahay badda markay marayaan in dee nin eh, naaquudo ah ay ku socoto saw maaha uu ilaahay dee ninkaa usoo dhiibay sabab uga dhigay laakiin waxaad og tahay tani waa jaariya uun shidaal uma baahna waxba uma baahna wax alla waxay doonaysaa male eh, uma baahna nin habeeyo waa sabayso uun way iska sabaynaysa ilaahay iidankiisa un bay ku sabaynaysaa uun kasaasaa magacan jaariyaa loo qaadanaya ma odhanaysid markaa markab iyo safiina meelaha qaar ilaahay wuxuu yidhi wuu ka daayay xataa jaariyada waxaad ogtahay inuu yidhi ehm, maxay ada aayadda qur-aankaai daatu daatu alwaaxin wadusur daatu alwaaxin wadusur halkaa balaaqo weyn baa ku jirta laakiin daatu alwaaxin wadusur laguma odhan markab laguma odhan safiina daatu alwaaxin way dusuriyada macno kale oo markeega insha allah aynu aragna hadduu inoogu keeno kinaayada waa kinaayo kolleeye ayaynu ku arki doonaa biidni illaahi tacaala inna annaga lamaa daaa markii ay bateen kelmadda daqaa isticaara ku jirta daqaa waxay ahaan jirtay kibirka iyo isla weynida iyo xadgudubka kibirka iyo xadgudubka iyo isla weynida ayaa daaa la yidhaha duqyaan ilaahay raalli kama aha duqyaanka daaa haddaba duqyaanku eg waa kibirka iyo isla weynida ee iminka looga jeedaa bimacnaa kaura almaa biyihiibaa xoog u batay innaa lamaa daqa ay lamaa kaura almaau biyihii markay bateen ayaanu xamalnaakum idin saarnay filjaariyati tii sabaynaysay haddaba halkan duqyaanka sifo ku habbooni miyay taallaa may duqyaanka kibirka sifo ku habbooni miyay taallaa kibirka ilaahay baa cadaabadee mutakabirka cadaabkiiyo wixii ma yaaliin qofka kibirkii waa qof dadka laaya waxyaabo badan may eh, kasrada haddaa sifo ku habbooni miyay may ma taalla iyaduna armayna mulaqa ahayn markaa eeg labadii sifo midnaba ma yaalin mushabihi iyo mushabahunbihigii midkoodna meesha ma yaal inaa anagu lamaa daqaa markii ay bateen almaau biyihii ayaanu xamalnaakum idin saarnay fi ljaariya sabaysadii wa qaala buxturi wuxuu ihi nin la odhan jirayna saddexdaa hore waxay ahaayeen tasriixiya saddexdan dambana waxay noqon doonaan makniyay noqon doonaan oo mushabihi baa sheegnaan doona mushabihi baa la xadfi doonaa waraa almanaaya in racad bika shaybatan jacalad kamarmanab lihalmutawatiri wa araa niyo waan arkaa almanaaya geerida ayaan arkaa in ra'ad bika hadday kugu aragto shaybatan tin cira geeridu hadday tin ciraa kugu aragto jacaladka waxay kaa dhigani marma nablihaa bartii ay leebasha ku soo tooganaysay almutawaatiri istabajooga ah leebab degdega ayay kula dhici buu geeridu inuun hadday ciro kugu aragto kolkaa ciradu waa ducfi buu ku leeyaho geerida xanuunada leebashan ay kugu dhufanaysa waa xanuunada mar hergabbaa kugu dhacaya mar xanuun kalaa kugu dhacaya mar wa marba meel baa lagaa gelaya waa leebabkii geeridu ay kula dhacaysay buu kuleeyaho way ku soo dhawaynaysaa markaa wa araa waan arkaa almanaayaa geerida in ra'ad bika hadday kugu aragto shaybatan ciro jacaladka waxay kaa yeelani ama kaa dhigan marma nablihaa leebasheeda halkay ku tooganaysay almutawaatir istabajooga in ra'ad ma haysaa ra'ad faacilkeegu waa maxay ra'ad faacilkeegu waa hiya oo ayaa u noqonaysaa manaayaada haddaba hiyadaa manaayaada u noqonaysa ayaa mushabaha geeridaa mushabaha mushabbahun bihiguna waa shay wax arkaya xayawaan wax arkaya ayaa mushabbahun bihiya shay wax arkaya ayaa lagu shabahaya ama xayawaan muftarisoo wax arkayaa lagu shabahaya markaa yaa la xadfay mushabbahun bihigiibaa la xadfay xayawaankiibaa la xadfay khasaa'istiisiibaa la dhigayoo racad ah de geeridu lindhabala isagu laakiin inuu leeyo kugu arkaya wa ara almanaaya in ra'ad bika shaybatan haddaba jacaladka marmaa nabliha almutawaatir marka la eego nabliha almutawaatir ilayn wax insaan baad odhan ama xayawaan baad odhan wax arkaya insaan markii wax tooganaya geerida lagu shabaho insaan wax tooganaya ama xayawaan wax cunayaba insaan baa la xadfay isagaana lagu shabahay geerida haddaba marmaa nabliha almutawaatir ma geeriday munaasib u tahay oo mushabaha mise insaanka xadfan ee mushabahun insaanka xadfan kolkaa isticaaradaasi maxay noqotay waa maxay noqotay murashaxay noqotay murashaxa kol haddii insaankii xadfanaaba meesha uu yimid kaana fulaanun hebel waxa weeye aktaba naasi dadka ka ugu qoraasan alla ninkaasi wax qori ogaah kaana fulaanun hebel waxa weeye aktaba naasi dadka ka ugu qoraasan idaa shariba qalamuhu qalinkiisu markuu ka cabo min dawaatihi tawaadiisa hadduu qalinku tawaada ka cabo ow hanaa amaa qalinku uu ka dul heeso fowqa qirdaasihi wanaaqda dusheeda hadduu qalinku waraaqda dusheeda ka heeso ama uu qalinkuba khadkii tawaadiisa ka cabo ninkaa lama gaadho qoraalkiisa u fiirsa haddaba marka aynu leenahay idaa shariba qalamuhu min tawaatihi markaynu nidhi qalinku miyuu cabaa horta ma tawaad wax ka cabaa miyuu ohman yahay qalinkani waa mushabbah shay oo wax caba xayawaan ooman oo dam'aana mushabbahun bihiya xayawaankiibaa la xadfay xayawaankii waa la xadfay kolkaa idaa shariba qalamuhu baynu nihi kolka xayawaanku mushabahun bihi buu hayo waa la xadfay qalinkuna waa mushabah haddaba tawaadda halkan ku qorani waa maxay tawaadda halkan ku qorani waa maxay mma mushabahun bihiga xayawaankaabay ku habboon tahay mise qalinka mushabaha ah qalinkay ku habboontaho qalin iyo tawaadde waa laysku xasuustaaba isticaaradii maxay noqotay markaa mujaraday noqotay ilan mushabahan bay noqotay sifadiisii ow anaa hadduu ka dul heeso fowqa khirdaasihi anaa faacilkeegu waa ayo waa qalin qalinkaasaa mushabbah ah shay heesaya ayaa meesha ka xadfan oo mushabahumbihiya ah. shaygiibaa layska jaray markaa mushabahumbihiigii qirdaaska oo waraaqdiihi ma ku heesayuu ku haboon yahay mise qalin buu ku haboon yahay qalin kolkaa waa mujarada tanina labada meeloodba waa isticaara makniya mujarada ayaa ku jira qurayd binu unayf nin la yidhaa isna gebay tiriyey qurayd binu unayf wuxuu yidhi qurayb bin unayf markuu gebiyayey qowmun waa qoom buu yidhi ida sharu markuu sharku abdaa muujiyo naajidayhi labadiisa mici sharku markuu micyaha iyo afka soo kala qaado lahum iyaga uu u soo muujiyo ayay daaruu ilayhi u duulaan zaraafaatin iyagoo guruub guruub ah waa wixdaanan iyo iyagoo kelikeliya wixdaanan wowgana waa la kasrin karaa qowmun waa qoom qowmun idaa nsharuu abdanaa jidayhi lahum daaruu ilayhi zarafaatin wawuxdaanan qowmun waa qoom ida sharu markuu sharku abdaa muujiyo naajidayhi miciyihiisa lahum iyaga markuu usoo muujiyo ayay daaruu ilayhi usii duulaan zaraafatin iyagoo guruub guruub ah wa wuxdaanan iyo iyagoo kelikeliya sharka iyagaaba doonta buu kuleeya oo ka hortaga waa geesiyaal soomalaabtayaala weeyaan buu doonayaa inuu yidhaah haddaba akhi waxaa mushabbah ah abdaa faacilkeega ma haysa abdaa faacilkeega waa sharka dee sharka u noqonaya ayaa mushabbaha mushabbahunbihiguna xayawaan muftaris xayawaan wax cuna ayaa mushabbahunbihiya xayawaan muftarisa ayaa halkan ku qoranoo mushabahun bihiya xayawaan muftaris waa la xadfay xayawaan muftaris baa la xadfay haddaba sharka iyo xayawaanu muftaris midkoodna sifo ku habboone halkan ma joogto daaruu ilayhi way duulaan baa la yidhi xayawaankan muftariskiina ma duulo shar duulayana maynaan aragde kolkaa sifo labadii midkoodnaba sifo ku habbooni meesha ma taal maxaa la odhanayaa markii midnaba sifadooda la waayo mulaqaa la odhanaya isticaaradannina waa mulaa markaa qowmun waa qoom ida sharu marka sharku abdaa uu muujiyo naajidayhi ilkihiisa iyo miciyihiisa lahum iyagoo u muujiyo ayay daaruu ilayhi u duulaan zaraafaatin iyagoo guruub guruub ah wa wuxdaanan iyo iyagoo kelikeliya albaxth fi lamhilati tusaalayaasha aluulaa hore fishtaruu bay ku jirtaa oo bimacnaa ikhtaaruu ah wa fii qamarin bay ku jirtaa alladii yuraadu bihi shaksu mamduux ka la ammaanayo looga jeedo wa fii daqaa bay ku jirtaa oo bimacnaa zaada ama kaura ah waqad istawat waqad istawfad way dhammaystiratay kullu isticaaratin isticaaro kastaaba qariinatahaa qariinadeedii fa qariinat luulaata hore qariinadeedu adalaala waa baadinimada wa qariinatu aaniyata labaad qariinadeeduna waa yuhaduuna taxiya waqariina aaliata saddexaad qariinadeeduna waa almaa waidaa ta'amalta markaad ka fikirto alisticaara aluula ra'ayta waxaad arkaysaa annaha qad dukira macaha in maceega la sheegay shayun shay yulaa'imu ku habboon almushabaha bihi wa hada shayuna huwa famaa rabixa tijaaratuhum weeye waidaa nadarta markaad sii eegto ila listicaarati aaniya isticaarada aaniyada ah markaad sii eegto waidaa nadarta markaad sii eegto ila listicaarati aaniya isticaarada aaniyada ra'ayta bihaa waxaad ku arkaysaa shayan shay min mulaa'imaati lmushabbah mulaa'im waa sifooyin weey ama munaasib wey min mulaa'imaati lmushabbah mushabbaha wixii munaasibka ku ahaa wahwa min aliiwaani baadin wey waidaa ta'ammalta markaad eegto alisticaarata haalia isticaarada saddexaad ra'ayta waxaad arkaysaa isticaarada saddexaad ra'aytaha khaaliyatan iyadoo ka madhan mima yulaa'imu waxa ku habboon almushabbaha bihi aw ilmushabbah labadaa midnaba wax ku habboon heli maysi wlamilatu alaaatu aaniya saddexda tusaale ee dambe tashtamil waxay sitaan cala isticaaraati makniya hiya adamiir fii ra'ad waa damiirka ra'ad ku jira alladii kaasoo yacuudu kusoo noqonaya cala almanaaya buu kusoo noqonaya geerida ayuu kusoo noqonaya allatii geerida oo shubbihat bilinsaan insaan lagu shabahay wlqalm iyo qalin alladii qalinka oo shubiha lagu shabahay bilinsaan ayضa washar iyo shar alladii sharka oo shubiha lagu shabahay bixayawaan muftaris waqatamad way dhammaystiratay likulli isticaaratin isticaaro kastaaba qariinatahaa qariinadeedii way u dhammaystirantay ama qariinatuhaa id hiya fi luulaa ta hore waa ihbaatu ru'ya aragtida loo sugay lilmanaaya geerida wa fi aaniyata labaadna waa ihbaatu shurbi cabidda iyo walhinaa heesta loo sugay lilqalam wa fi aaliana waa ihbaatu ibdaai naajidayn labada gows ama labada miciyood ee lasoo muujinayo ee loo sugay lishari sharka waidaa ta'amalta markaad hore ishtamalad inay koobsatay calaa maa yulaa'imu wax ku haboon almushabaha bihi mushabaha bihiga wahwa jacaladka marmaa nabliha weeye wa ana alisticaanata aaniya isticaarada labaadna ishtamalad waxay koobsatay calaa maa yulaa'imu wax ku haboon almushabaha halka almushabaha bihi muu yidhi almushabaha quaan doonaya culima bihi daa maka tegey bihi yuu uga tegey almushabaha bihi waa khalad weeyaan aan qiil yeelan karayn sinaba qiil kuma yeelan karo kolka almushabaha weeyaan almushabaha bihi maaha hadda laakiin waa laba meeloodoo isku dhowey waa meesha dambe wahwa dawaatuhu wa qirdaasuhuda halka ay ka horaysaan doonayaan wahwa dawaatuhu wa qirdaasu calaa maa yulaa'imu lmushabaha mushabaha wax ku haboon ma aha mushabaha bihi waa mushabah qura calaa ku haboon wahwa dawaatuhu wa qirdaasuhu weeye wa ana alisticaarata haalia isticaarada saddexaadna khalad waxay ka maran tahay mima yulaa'imu wax ku haboon almushabaha mushabaha aw ilmushabaha bihi labadaba way ka maran tahay walisticaaratu isticaarada allatii min anawci lwal tusamaa murashaxa baa lagu magacaabaa walatii min anawci aani tusamaa mujarada la socota dugtaba walatii min anawci haali tusamaa mulaqa alqawaacid aw alkhulaasa alisticaarau lmurashaxa isticaarada murashaxadiihi maa dukira macahaa waa ta maceega la sheego mulaa'imu lmushabahi bihi mushabahu bihiga wax munaasib u ah murashaxada waxaa la sheegayaa mushabahu bihiga sifadiisa alisticaarau lmujarada isticaarada mujaradada ana maa dukira macahaa waa ta maceega la sheego mulaa'imu lmushabah mushabaha ku haboon alisticaaratu lmulaqa isticaarada mulaqadii ihina maa khalad waata ka madhan min mulaa'imaati lmushabahi bihi mushabahun bihiga sifooyinkiisa wax ku habboonaa aw ilmushabah ama mushabahaba intaa ayay inoogu dhammaatay numbarka labaad waa iska qaaciido guud weeyaan intaa haddaba inta aanan dhaafin bal culima ma saaka aan saddex su-aalood idin weydiiyo saddexda su-aalood qolo wajahadayda horaan qolana midigtaydaan weydiinaya qolana bidixdaydaan weydiinaya waxaan doonayaa haddaan qolada wajahadayda aan ka bilaabo tusaalaan doonayaa inaan keeno waxaan idhi ra'aytu ximaaran yaqtasilu fi lxamaam lahu nahiiqun maxaan idhi culimo ra'aytu ximaaran waxaan arkay dameer yaqtasilu fi lxamaam xamaam yar ku ra'aytu ximaaran qura haddaan ku daayo u fiirso haddaan ra'aytu ximaaran qura ku daayo xaqiiqu iga noqoni ra'aytu ximaaran dameer baan arkay haddaan idhaa maanan ku dariiqaa maraya arki karaynin xaqiiqu waa in qariino la keenaa qariino diidaysa dameerkii caadiga ahaa inuu horta waa in la keenaa markaasuu isticaaro noqoni ra'aytu ximaaran dameer baan arkay yaktasil fi lxamaam xamaam buu ku maydhanaya lahu nahiiq ubaciyayaaba cidii dameerahana uu samaynaya war waxa bal eega oo waxaad eegtiin isticaaradaasi ma murashaxa ma mulaqa ma mujarada bal saddexdaa kala u kala hubiya man haye anta waa mujarada oo waa jumhuur baa halkan dirtay ma mujarado kale haye ninka kale muxuu idhi ninkii halkaa hadalka kuma ahaa aduu mujaradaa tidhi haye mujarada maa sha allah xaggana haye mustafa mujarada lalaha jumhuur haye cabdulxakiim murashaxa haye murashaxa hay horba laga khilaafee qolada dambe haye murashaxa ismaaciil murashaxa waar jumhuurtii hore soo kale ka hoos baxay haye labaduba way isla degayaan maasha allah sheekaasi ma sahlana waa si fiican culima horta waa murashaxa waa maxay waa murashaxa sheekha yidhi labadaba way isla degayaan aad iyo aad buu u fahmay laakiin sidaa ma aha waxaan uga jeedaa marka la odhanayo labadaba way isla degayaan waa marka horta qariinada laga reebo horta qariinada qaado qariinadu kolley midkood bay munaasib ku tahay ma og tahay horta qariinada hel ra'aytu ximaaran haddaan intaa isticaaro moodo waa khalad intaas isticaaro maa xaqiiqa iga noqoni ra'aytu ximaaran yaktasil fi lxamaam yaktasil fi lxamaam waxay noqonaysaa qariinadii kuma jirto wax la qiimayn labada isla degaya kuma jirayso kolkaa ra'aytu ximaaran yaktasil fi lxamaam intaa markaan qaato lahu nahiid quraa soo hadhay laakiin low haddii aan qariino kale keeni lahaa oon yaktasil fi lxamaam xagga dambe marin lahaa yaktasil fi lxamaamiyo waxa isla degi lahaa lahu nahiiqa oo qariino kale hadday jiri lahayd iminka qariino kaleaan jirin qaacidada nambarka labaad bal hadeega nambarka labaatanaad bal hadeega waxbaan idinka tusi doonaaye laa yuctabar atarsiix aw tajriid ha ictibaarinin tarshiixa iyo tajriidka iyo way isla degayaan toona ilaa bacda an tatima alisticaaratu biistifaaiha qariinataha qariinada markay qaadato wixii qariinada ka dambeeyaad odhanaysaa way isla degayaan okay waa si fiican horta xabadiinnii si fiican baad culima usoo tuurteen waxaad tidhaahdeen maxay waa murashaxa murashaxa musharaxa ma aha murashaxa weeye murashaxa waay haddaan qoladeennan midigta eego su-aal aan weydiiye iyagana culima waxaad ka warrantiin waxaan idhi ra'aytu sadan ra'aytu sadan afwan zaaranii sadun ama saafaxanii sadun lahu libadun shaaki silaax saafaxanii asadun libaax baa isalaamay lahu libadun raan leh shaaki silaax hub culusna sitaa qoladan midigta aduu qoladii horead ku jirta cabdixakiim qolada midigtaa la doonaya haye mujarada haye mulaa haye mulaa mujarada mulaa haddaa u fiirsada tusaalahana si fiicanaan idiin maqashiiyo sheekh maxamuud haye mulaa eeg waxaan idhi saafaxanii asadun saafaxanii asadun libaax baa isalaamay saafaxanii asadun libaax baa isalaamay lahu libad libaaxoo raan leh shaaki silaa xub culusna sita mujarada mulaa culima waa mulaa aan idintusa inay mulaa tahay saafaxani asadun markaan ereygan asadihi inuu majaas yahay kelmadda saafaxaniya weeyi qariinadu ra'aytuda waxaan u diiday inaan qariinada xagga hore marsadaan doonayey inaan qariino helaan doonayey kale saafaxanidu waa salaanoo libaaxu waxma salaamadee laakiin saafaxani markaan idhaa inaanan libaax uga jeedin wax wax salaamaya aan uga jeedo waad fahamtay saafaxani asadun libaax baa isalaamay qariinadii waan haystaa haddaba istixaaradii waa ii dhammaystirantay saafaxani asadun lahu libad markaan idhaa tarshiix weeyaan murashaxay isticaarada ka dhigtay shaaki silaax markaan idhaana mujarada tajriid weeyaan mujaraday ka dhigtay kolkaa markay tarshiix iyo tajriid kulmaan tacaaradaa uma tasaaqadaa maxaa soo hadhay markaa marka labadooda iyagoon la sheegin oo kale ka soo qaad maxaa culima soo hadhay in mulaa la yidhah baa soo hadhay isticaarada waa isticaara mulaa ma garanaysaa markaad odhanaysa o ra'aytu ximaaran yaktasil fi lxamaam lahu nahiid dameer maydhanayo oo cihaya ayaan arkay markaad odhanayso waa nin horta sidiisa aan caqli badnayn oo ninkan markaad doonayso inuuna caqli badnayn inaad dadka u sheegto haddana hadal xun lahu nahiib halkay ka timid ma garanaysaa cidan mad garanaysaa waa hadal xumihiisa hadal fiican kuma hadlaynin hadal xun buu ku hadlayy markaasaad cidii dameeraha siinaysaa hadal bani aadan ku hadlo kuma hadlaynine dee sida dameeruun buuciyayey baad odhanaysaa markaa kolka waa nooc balaqadooda kamida ama balaqada kamida weeyaan qaacidada qodobka ugu dambayn labaatanaad laa yuctabaru ardayow lama qiimeeyo atarshiixu tarshiixa shaygu waa tarshiix ma odhan karaysid aw tajriidu amase tajriidka lama qiimeeyo waa tajriidna ma odhan karaysid ilaa bacda an tatima intay dhammaystiratay alisticaaratu isticaaradu ay dhammaystirantay mooyaane maxay ku dhammaystirantaa biistiifaaihaa inay qaadato qariinataha qariinadeeda lafdiyatan iyadoo lafdiyeah aw xaaliyatan iyo iyadoo qariinadu waa inay lafdiye ama xaaliye ardayga waxa fiican baa laydhaha inaan loogu tusaalaynin ardayga haddii qariino xaaliyaa ah lagu tusaaleeyo kii qariinada noqon lahaabaa tarshiix isku bedeli ama tajriid isku bedeli maad fahanteen haddii qariina xaaliya lagu tusaaleeyo muxuu isku bedelayaabaan ku idhi kiibaa tarshiix noqoni ama tajriid noqoni iminka sheekha geeskaa fadhiyo kale tusaalihi marka dhawayduu lahaa tacaaradaa uma tasaaqataa sax bay noqoni haddii qariinada xaaliye laga dhigo waayo qariinadiina waa xaaliye way dhammaystirantay maad odhanaysaa kolkaa labada kalena waa tacaarud baa ka dhexeeya kolka ma fiicnaa la yidhaha ardayga in loogu tusaaleeyo qariino maxay ah sheekha cisaam la yidhaha bal u fiirsada balaaqadiisa waa ragga waaweyne balaaqada wax ka qoray weeyaan cisaam waxaan u malaynayaa dee horta kolley eh, dee balaaqada soomaalidu waxay tidhaha shay haddaad doonayso dee weelkiisaa la tashaa balaaqo markaan doonayno culima inaan baranno cisaam kitaabtiisa inaynu ilowno ma aha cisaam oo kale waa laba kitaabo wuxuu leeyahy labada kitaabo aad iyo aad u qiimo badan mar kaste wuxuu kaaga digi doonaa waad arki doontaa inaad qariinada ka dhigta maxay xaaliye inaad ka dhigto qariinadu waa inay ku ahaataa mar maxay lafdiye waa inay ku ahaataa haddaad cisaam heshiin waa kitaabaad u wacan haddaad heshiin waa kitaabaad u macan heshiin iisoo sheege khudari haddaad heshiin waa kitaabaad u kutubta balaaqada gaar ahaan isticaarada laga qoray intaasiba waxay ka hadlayaanuun waa samarqandi unbay ka hadlayaan kolkaa kitaabkii aan shalay idin lahaa samarqandi waana saddex waraaqood saddex waraaqood intay leegyihiin aad bay u yaryihiin waa saddex waraaqoodoo imika kitaabkeennan kutubta ka waaweyni isagay dib kugu soo celin doonaan waxay ku odhan doonaan haa samarqandigii ke madhabu samarqandi soo raac ku odhan doonaan ama talkhiiska soo maydaan arag talkhiismiftaaxa talkhiismiftaax ee waxuu dib kuugu soo celinayaa samarqandi buu dib kuugu soo celinayaa khaiib lkhazawini baad arkaysaa qaar isagoo ka hadlaya khaiib lkhazawini ka hadlaya madhabu samarqandi kolka waxaad ogaan karaysaa kolkaa samarqandi saddex waraaqood ha noqotee cilmiga ku duugan baa badan aad iyo aad u ballaadhan walihaadaa sidaa darteed laa tusamaa laguma magacaabo qariinatu tasriixiyati tajriidan walaa qariinatu lmakniyati tarshiixan intaa yari waxay idinka baahan tahay fahan aadabay idinka baahan tahay culimo muxuu ina yidhi haddaan idhaao ra'aytu ximaaran yaktasil fi lxamaam war yaktasil fi lxamaam tajriid ma mise waa ariino waa qariina de raaytu ximaaran yaktasil fi lamaam waa qariino kolkaa qariinada tajriidna lagama dhigo tarshiixna lagama dhigo inagii soo nidhi haddaba halkan qodob yar buu ina yidhiyo qodobkaa lama fahmo waan ogahay runtii raggaa balaaqada eh, eh, xidhiidhka lalihi qodobkaa ma fahansanaa laakiin iska jir anu haddaan doono su-aalun baan kaaga dhigiyo aduu soo baadho oo igu soo celi jawaabta berri cashirkeenna berriya waxaan ku idhi walihaada laa tusama qariinatu tasriixiyati tajriidan qariinada tasriixiyada maxay ha ka dhigin baa lagu yidhi qariina tasriixiya maxay ha ka dhigin baa lagu yidhi tajriid ha ka dhigin baa lagu yidhi walaa qariinatulmakniyana maxay ka dhigin baa lagu yidhi tarshiix ha ka dhigin baa lagu yidhi labadaa qodob haddaba adigu soo eego sababta tajrii tasriixiyadana tajriiduu loo diiday iyadaba tashriix loo diidi waayey tarshiix makniyadana tarshiixun baa laguu diiday sababta tajriidkii loo diidi waayey bal insha allah labadaa qodob inoo soo hubiya waana inoo cashirkeenna beriya